allahu tabaaraka wa waa xadiidka ama aan cashir ka bilaabi doono waa baabu icaadati man naama can الsalaati liwaqtiha min alhad baabu icaadati man qof soo celin oo soo celiyay ayuu baabkan u baab yahay qofkaasoo naama ka hurday can الsalaati liwaqtihaa waqtigeeda muxuu ahaa oo min alhadi beriya inuu muxuu aha salaadda uu ka hurday uu soo celiyo ayuu baabkan u baab yahay baabka macnihiisa waxaa weeyaan haddii salaad aad ka hurado xilligii aad ka huraday isla xilligiisii ayaad xilliga xilligiisa kale ayaad qadaynaysaa ood la imaanaysaa sidaa ayaa laga fahmi karaa imaamkana saasay u baabaystay culimo saas qabtana way jiraan laakiin alimaam annawowi caley raxmat ullah almuxaqiq ayaa noo imaan doona oo hawsha ayada si fiican u kala dhigi doona bidn illah caza wajel xadidka lix boqol iyo toban iyo todobaad waa xadiis saxiix qaala imam nasa aley raxmat ullah <clears throat> akhbaranaa camr ibn caliy alfallaas weeyaan iqat xaafid qaala xadaثana abu dawuud sulaymaan aطayaalisi weeyaan iqat xaafid halita fi axaadiid axaadiid dhowra ayuu ku khaldamay qaala xadaثana shucba ibn xajaaj waa imaamka aad taqaaneen can haabit ibn aslm albunani waa ninkii asna iqada ahaa waa yahay can cabdilaahi bni rabaax waa iqa can abi qataada waa saxaabi jaliilka ahaa oo ree ansaareed radia allahu tacala an ardaa ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waali waslm rasuulka alleh lamaa goortii naamuu ay ka hurdeen can isalaati salaada xataa طalacat الshamsu ilaa qoraxdii ay ka dhalato ay salaaddii ka hurdeen qaala rasuulu اllahi rasulka alle wuxu yih sal slm falyusaliha ha tukada axadukum midkiin min alhadi beri liwaqtihaa waktigeedii beri ha tukado weeyaan oo xilligii wakhtigeeda u ahaa oo la dukan jiray beri ha la tukado oo salaadaas fajar xilliga aad dukan jirteen berri dukada saasuu nabig yihi salى اllahu عalayhi waaalihi wasalam xadiidkan waxaa ka dambeeyo insha allahu tacala aan u tegi doonaa xadiid kale laakiin kan culimmada qaar waxay ka qaateen marka qofka haddii salaad ay ka tagto salaadda ayada marka iyada ma qadaynayo wuxuu samaynayaa salaadaas salaadeedii kale marki la gaaro fajar haddii aad fajarkaas markii la gaaro xilligiisa ayuu qadaynayaa salaaddii kale ayuu ku xiriirini saasay ka qaateen laakiin alimaam الnawowi wuxuu yihi bal aan wada dhegaysana imaam الnawowi wuxuu ku leeyahay fii sharxi muslim qofka haddii salaad ay ka tagto salaaddaas waa inuu qadayo xilligii uu xasuusta ama u suura gashay inuu qadayo hurdaa ka waday hilmaan baa ka waday xilligii u xasuusta amaba uu muxuu ahaa hurdadii ka kaca ha tukada weeyaan waa qodob wakhtigeeda wakhtigeeda ayuu tukanayaa markuu u tukada marka berri inuu xilliga asaga ahaa salaada soo celiyo looma baahna ayuu leeyahy caleyh raxmat ullah arrinta ayadaa maya xadiidkan macnaha laga fahmaana wa sida dhabta ah wuxuu leeyahy saa ma ahane macnaha laga fahmaa waxaa weeyaan salaadii markii ay kaa tagtay xilligeedii waad soo dhaafaysa sooma xilli kale ayaad tukatay ood qadaysay xilliga ayada aad qadaysay umbaan ku ekaanaya oo salaad kastaba waktigaan soo raraya oo meeshaan keenaya ma dhihi kartid ee salaaddii kale marka la gaaro xilligeedii marka la gaaro xilligeedii tuka fajar kaa tagay sababu kaaga tago kaaga ha kaaga tago kadibna waxaad soo qadaysay duhurka hore ma dhehaysid fajarkii asaga ahaa waktigiisi wuu isbedelay duhurka hore ayaan markasta tukanaya maya saas ayuu imaamka ku fasiray alayhi raxmatullah culimada aqwaashooda inay tadaarub aad u badan u dhacayna wuu cabiray laakiin sida taxqiiq ah wakhtiga aada dukani ood qadaynaysa waa wakhtiga aada xasuusato ama aad ka kacdo amaba cudurkii kaa reebay uu meesha ka baxa salaaddii ayada ahaydna taegitaanka ay kaa tagtay wakhtigeeda kama raraayo oo halkeeda unbay joogaysaa berri halkeeda unbaad tukanaysaa sidaa weeyaan xadiidka macnihiisa ayuu imaam ku fasiray caleyh raxmat ullah xadiidka lix boqol macnaha ma la xadiidka lix boqol iyo toban iyo sideedaad qala imam nas alي ramat lla akhbarna cabdulaclى ibn wasil ibn cabdilclى waa iqa qaala xadaثana yaclى ibn cubayd اlkufi waa faqiihun ayin layin waa faqiih laakinahu xogaho tabardari o dacfi ayaa ku jira weeyaan qaala xadaثana moxamed ibnu isxaaq ibnu yasaar waa saduuq yudalis rumiya bitashayuc shiicada nimo ayaa farta looga fiiqay lagu yar fiiqay can zuhri maxamed shaab zuhri waa imaamkii a taqaanin can saciid ibnu musayab asna waa imaamkii iqat habtun faqiih afar iyo sagaashan hijrada nabiga u sal l slm waana taabici can abi hurayra cabdiraxmaan skri dawsi radi allahu ta arda qala wuxu yhi abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yhi sal slm idaa nasiita الsalaata salaadda haddii aad hilmaamto fasalli tuka salaadda haddii aad hilmaamto fasalli salaadta tuka idaa dakarta goorta aad xasuusato faina allaha alla weyne subxaanaه wa tacaala yaquul wuxuu leeyahay aqim og asalaata salaada lidikrii xuskayga dartii u og weyaan ani salaadda igu xus ayuu rabbi subxaana wa tacaala oo salaaddii og ayuu rabbigan amar ku bixinaya qaala cabdulla cala wuxuu yidhi xadaanaa bihi yacla yaclihii aan soo marnay ee mukhtasaran isagoo gaaban noo sheegay ayuu leeyahay raximahum allahu raxmatan waasica marka salaadda qofka mar alla markii wax xasuusto ayuu tukanayaa xadiidka lix boqol toban iyo sagaalaad waa xadiid saxiixa qala imam nas alي ramat lla akhbarna camr ibnu sawaad ibn aswad ibnu camr waa iqa qaala xadaana aw anba'ana waxaa noo warramay ibnu wahb cabdillahi ibnu wahb waa iqatu xaafid qaala anba'ana yunus yunus ibnu yaziid اlayli waa iqatu xaafid caabid can ibni shihab maxamed shihab zuhri can saciid ibn musayab raximah اllah can abi hurayrata wuxuu ka wariyey radia allahu taala arda ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wali slm rasuulka alle qaala wuxuu yidhi man nasiya qofka hilmaamo salaatan salaad falyusaliya ha tukada idaa goortii dakara uu xasuusto fa ina allaha alla weyne tacaala kor ahayo qaala wuxuu yidhi alla aqim isalaata salaada u og lidikrii xuskayga u og ayuu rabbigii subxaana wa tacaala xadiidka lix boqol iyo labaatanaad waa axaadiid isku macaani dhadhow weeyaan qaala imam nasr raxmatullah akhbarna suweyd ibn nasr almarwasi hiqatun weeyaan qaala xadaanaa cabdullah cabdullaahi oo dabaqadan shaykh shuyuukh annasaa-i haddii aad aragtaan inta badan cabdulaahi oo keligii ah haaliban waa cabdullaahi ibnu mubaarak weliba hadduu muxuu ahaa ninka suwayd ibnu nasr oo reer marwas ahaa marwasi ahaa haddii aad muxuu ahaa ninka sheekhiisa u noqdo cabdullaahi yacni taqriiban waa cabdullahi ibnu mubaarak meel kale od u raadinaysaa lama arko akhbaranaa suwayd ibnu nasr qaala xadaanaa cabdullaahi yani cabdullahi ibnu mubaarak waa imaamka ad taqaaneen iqa habt can mmacmar ibni rashid isna waa iqaة habt can الzuhri maxamed bn shaabi zuhri can saciid ibn almusayab can abi hurayrata radi allahu ta arda qala wuxu yhi abu hurayra man nasiya qofka hilmaamo salaatan salaad falyusaliya ha tukada idaa goortii dakara uu xuso u xasuusto faina allaha alla weyne tacala koraa yaquul wuxuu leeyahay aqim og asalaata salaada lidikraa xusuus markaad xusuusato og weeyaan lidikraa qiila lizuhri zuhri ayaa waxaa loo yidhi hakada sidaa miyuu oo lidikraadaas miyuu qara'aha akhriyay rasuulu rasuulka al sal slm qaala wuxuu yihi nacma saas ayuu nabigan u akhriyay sala allahu alay waslm aqim الsalaata lidikra laakiin qira'aadka mutawaatirka ah lidikra kuma jirta marka waa qira'aadka leybashaadka inay tahay ayaa laga yaabaa sidaa weeyaan marka salaada saas ayaa marka loo ogaya qofka marba salaad haddii ay ka tagto xilligii u xusuusta muu muxua dukanayaa haddii uu ka horta xilligii uu soo kaca ayuu dukanayaa laakiin waa in qofka taxadir badan uu qaato oo oo alamkii iyo eh, baraarujiyihii iyo dhawaaqaas uu saarta xilligii salaada la rabay kasii hora xitaa baabun kayfa yaqdii ama yuqdaa see loo qadaynaya alfaa'itu kii tago ama tii tagto oo min asalaad salaada ka mid a ah, see loo qadaynaya salaadda kaa tagta habka loo qadaynaa ayuu baabkan u baabiya way xadidka lix boqol iyo ko iyo labaatanaad waa صaxiixu bixadiidi abi hurayra alaati wagayrihi xadiidka abi hurayra oo noo imaan doona iyo axaadiid kale oo isku macaani yihiin ayuu ku noqonayaa صaxiix laakiin isaga sanadkiis waa lagu jiraa weeyaan amaba sixadiis waa lagu jiraa qaal imam nas amat abarna hanaad ibnu sari abu sari weeyaan hanaad ibnu sari abu sari iqatu weyaan can abi aws abi aws waa salaam ibnu sulaym waa iqaة mqinu صaaxibu xadiiث can caطa ibnu saab caطa ibnu saa'ib waa saduuq ikhtala saduq laakiin waa isku dardarsamay can burayd ibn abi maryam waa iqa can abihi abihi waa ibn abi maryamkaas waxaa la yihahda malik ibnu rabic ayaa la yihahdaa waa saxaabi jaliil ah radia allahu tacala an arda qaala wuxuu yidhi malik kunaa waxaan ahnay maca rasuuli lahi rasulka ayaa la jirnay sal slam fi safarin safar faasraynaa leylatan habeen ayaan guuraynay waa habeenka qofka markuu safra ayaa asraynaa la yidhaahdaa ama waa guurnay falamaa goortii kaana u haaday fii wajhi subxi salaada subax dhowaanteeda amaba ayba soo qaabishay ee wajha subx mustaqbila subxi weeyaane nazala nabigu degay salaaddii ayaaba kaabiga soo ah markaasuu nabiga degay sal alla alay slam nazla rasu rasul wuu degay sal slm fanaama kadibna wuu iska saaxday wanaama الnaas dadkina way hurdeen falam yastayqid nabiga sooma baraarugin ilaa biالshamsi qoraxdii qad طalacad iyadoo mxua nagu soo dhalatay calayna dushanaga ama naga dul dhalatay baraarugba ma dhicin faamara rasu wuxuu amray sal slm almuadina muadinkii oo faadana markaasuu adimay uma kadibna sallaa rakcatayni labada ragc ayuu nabiga tukaday oo qabla fajri salaada fajr ka horeeyey ayuu nabiga tukaday waa sunat اfajr ayuu hormarsaday uma kadibna waa bacda shuruuq الshams uma kadibna amarahu nabigu wuxuu faray an yuqiima ayaa meesha muxuu ka qadaran an yuqiima inuu salaada aqimo faaqaama wuu aqimay fasallaa biاnnaas nabiga dadka ayuu dujiyey salaada subax uma kadibna markuu salaad subax dujiyey xadaanaa nabigu wuxuu noo sheegay bimaa shay huwa isagaba kaa'inun ahaan doona xataa taquuma asaaca ilaa saacadda qiyaama ay ka dhacdo xawaadista iyo waxaa imaan doona iyo fitanta iyo malaaximta iyo ashraad الsaaca ayuu nabigeenna warbixin dheer iyo khudbo dheer ka bixi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam saas ayuu leeyahay marka salaaddii haddii aad ka hurada waa noo imaan doona insha allahu tabaaraka wa tacaala meeshaas salaada subax aad kaga huraday waa meel shaydaan kugu galay khatar weeyaan xitaa qol haddii aad muxuu ahaa hurada oo qolkaas ha ku tukanin ka bax fadhiga meelaha aad lidaalika nabigana sal ll slm markii aad soo kacay wuxuu yidhi gaadiidka soo kaxaysto meel kale ayaa la tagay meeshiia marka muxuu ahaa lagu weyse lagu adimay lagu aqimay sunnadii lagu tukaday fajar ka horreysay salaaddii fajar lagu tukaday wahaakadaa sidaa weeyaan marka habka loo samaynaa waa noocaas habka loo samaynaa waa noocaas weya xadiidka lix boqol iyo laba iyo labaatanaad waa xadiid daciifa qala imam nas alي ramat lla abarna swayd ibn nasr qala xadaثna cabdالlah cabdullah waa ninke ibn mubaarak qowla waaxida nacam can hishaam dstwa hishaam addastawaa'i waa iqaة habt rumya biاlqadr qadariye waa la yihi can abi zubayr moxamed ibn muslim ibn tadrus can naafic ibn jubayr waa iqaة faadil ibn muطcim weeyaane can abi cubaydata abi cubayda ibn cabdillaah ibn mascuud wuxuu ka wariyey waa iqaة laakiin iqaha ahaaday aabbihii oo cabdulaahi ibnu mascuuda inuu sida saxda ah waa inuusan waxba ka warin xadiia kadibna maxaa ku xigo can abi cubaydata ibn cabdillahi ibn mascuud maxaa ku xigo ya qaala kuna maca rasuuli lah sal slm ay nasqooyin kale ah maaa ku shekh maaa ku qor sheekh xuseen maxa kuu qor cabdullahi bn mascuud kuma jiro mesh maku jira ha meeshaan waxaa weeyaan nuskada annaga aan haysano oo hadda muxuu ahaa daar almacaarif waxaa ku qoran can abi cubaydata ibni cabdillaah ibni mascuud abi cubaydahaas ayaa qaala wuxuu yidhi kunaa waxaan ahaynay maca rasuuli lah sal sl saasuu dhahay saxna ma aha nabigasoog aabbihiis inuu arkay aabbihii inuu wax ka wariyay ayaa laisku haystaa ina ayaa laisku haystaa bal nabi maxamed inuu mxuu ahaa la jooga ka warrama suuragal maa meesha marka waxaa ka maqan can cabdillahi bn mascuud cabdillahi bn mascuud oo aabihii ah ayuu m cabdillahi bn mascuud oo aabbihii ah ayuu marka ka wariyey qaala wuxuu yidhi cbdillah bn mascuud radi allahu tan arda kunnaa waxaan ahnay maca rasul rasulka sal sl ayaan la jirnay fa xubisnaa waxaa nagala xabisay oo nagala celiyey can salaati aلظuhri salaada ظuhur waa cadow koleyba iw alcasr salaada casr iw almaqrib salaada maqrib iw alcishaa salaada cisho intaba waa noola diiday lakin xadiidku waa daciif faاjtada dalika calaya wuu igu darnaaday aad buu igu cursaaday faqultu waxaan idhi fii nafsi naftayda waxaan muxuu is idhi aniga naxnu maca rasuli lah sal slm nabiga alla ayaan anaga la joognaa wa fii sabiili اlah jidka allana waan ku jihaadaynaa xaaladdan maxay ta noocaan nagu dhacday imtixaan baana hayste faamara rasul nabga wuxuu faray sl sl bilaalan faaqaama wuu aqimay fasallaa bina duhra salaad duhr ayuuna dujiyey uma aqaama wuu aqimay fasallaa bina alcasra salaad casr ayuuna dujiyey uma aqaama wuu aqimay fasallaa bina almaqrib salaad maqrib ayuuna dujiyey uma aqaama wuu aqimay fasallaa bina alcishaa salaad cisha ayuuna dujiyey uma kadibna طaafa calayna nabigu wuu na soo kormeeray wuu nagu soo wareegey faqaala wuxuu yidhi maa calى اlardi arlada ma ahanin cisaabatan koox yadkuruuna xusaan allaha alla weyne subxaanaه wa tacaala caza wajal hayrakum adinka aanan ahayn ma joogaan ayuu nabig yiri sal slam xadiid kale oo saxiixa oo macnahan xambaarsan nabigeenna asagoo magaalada madiine jooga waad garanaysaan oo ceshihii muxuu ahaa mar dhawaaqay sayd eh, sayd cumar uu yidhi naama annisaau wasibyaan nabi allow carruurtii iyo dumarku ay hurdeen waxaa laga yaba inays yidhahdaan dumarka maxaa muxuu ahaa carruurta loo raaciyey carruurta waxaa loo raacinayaa ilmaha la hurudsiinaya gacanta ku hay ayagii marka hurda hadda ay meesha timaadana hurdada kale way jiidaysa hadd waad aragteen qofka markuu hambalaalyood ama halaalaqsaa muxuu ahaa yani kan dhinaciisa way saamayni waad aragteen safka hallin baa muxuua halkaas yani tataa'ub la imaani iyo hambalaalyo la imaani markaasaa waxaad arkaysa safkii oo dhan oo hal mar afka gacanta wada saar soo ma arkin waa la saamaynaya marka lidaalika waxay dhahaan qolyahan darawaliinta haddii aad agtiisa fadhida oo agtooda aad fadhida oo safar lagu jiro ood hurdooto waxaa weeyaan meeshuu kaa kicinaya meelaa gadaal dambaa lagugu tuuri waxaa yeelay hurda hurdadii aad qof ku daaranaysa ay kuleeyihin marka waa laisku daarana baasha baasha qof kaslaan oo dee wahsi haddii aad saa u fiirisa ood muddo muxuu agtiisa fadhida adna hurdaa ku qabani ya adna kaslaan baa iska noqoni lidalika haaliban qofka qofku saaxiib ka dhigana ama qofka aad la jooga ama qofka aad muxuu la dhaqma ama qofka aad wax wada barana ama qofka aad wada shaqaysanaan qof adiga ama kulimid kula mid ah oo booskaada jooga amaba adiga kaa sarreey weliba inta badanna qof adiga dhan walba kaaga fiican in lagu daydo oo lala saaxiibo ayaa wanaagsan maxaa yeele waad ku dayan waad leeda meshii u gaar adna nacam xadiidka lix boqol iyo saddex iyo labaatanaad marka waxaan kala jeedaa sayid cumar markuu xilligaa uu yidhi nabi allow dumarkii carruurtu way hurdeen uu nabigu soo baxay markuu salaad dujiyey wuxuu dhahay maanta koox ilaahay xusaysa oo adduunka saacaddan ku sugan oo alla xusaysa o adinkaan ahayn ma jirto watuu nabig yidhi sal alla alay slm xadidkana kaana fi saxiixayn aw fii axadihima nacam waa yahay xadiidka eh, lix boqol iyo saddex iyo labaatanaad qaala imam nasacay ramat lla abarana yacquub ibn ibrahim adawraqi wa iqa qaala xadaanaa yaxya waa ninkee yaxya yaxyagan hadduu saa noqda qaali oo yaxya an yaya can yaziid soo maha yaxya la rabaa yaxya wuxuu ahaa alqaطaan nacam yaxya ibn saciid alqaطaan waa ninkan an yaziid ibn kaysan ilyashkuri waa saduq yukhti qaala xadaanii abu xaazim abu xaazim ay warram abu xaazimka waa kee magaci waxa ligaa sulaymaan alkufi alashjaci waa iqa can abi hurayrata wuxuu ka wariyey radia allahu taala arda qala wuxu yhi abu hurayra carasna waan habeen degnay tacriiska waa habeenka qof marka la dego maca rasul nabiga laga ohan jira sal l slm falam nastayqid weliba aakhir leylka way u badan tahay falam nastayqid ma aanan baraarugin xataa طalacat الshams ilaa qoraxda ay ka soo dhalato qoraxda soo baxdo faqala rasul rasulka wuxu yih sl slm liyaأkhud ha qabto kullu rajuli nin la arkay qof la arka bira'si raaxilatii gaadiidkiis u saarnaa hogaankeega hogaankeeda hogaankeeda iyo madaxeeda ha qabto oo ha soo dhaqaajiyo ha soo kaxeeyo weeyaan fa ina haada booskan waa manzilun waa boos xadaranaa fiihi shayطaan shayطaan uu nagu galay weeyaan meeshaan waa nagula galay maadaama nagula dhiay aan ka tagna saasuu nabig smey sal slm qaala wuxuu yidhi fafacalnaa waan samayni fadaca bilma meeshii waan ka durugnay fadaca bilma markaas nabiga biyo ayuu u yeeray fatawada uu weyse qaatay uma kadibna salla wuxuu tukaday sajdatayni ay racatayn laba rakac uu tukaday sal l slm uma kadibna uqiimat sala salaadii alla qimay fasala hadaat salaada fajar ayuu nabiga dukaday oo nadejiyey sala allahu calayhi waaalihi wasalam xadiidka lix boqol iyo afar iyo labaatanaad waa xadiid saxiix isnaad sanadkiisa waa saxiix farqiga u dhexeeya صaxiixu اlisnaad iyo صaxiix kaligeeda wax ma ka sheegnay horta haye bal baraaruji a a matniga waxbaa ku yar jiri kara a ku jiro mas ku jiri kara haye salisnaad haye taqriiban waa saas u dhowda haddana hadalka saas u dhowi marka saxiix xadiidka la yidhaahdo yacni matni iyo sanad oo iswata si uu saxiix ku noqdayba xadidku waa saxiix laakiin marka saxiix isnaad la yidhaahdo waxaa dhici karto in ay meeshaas cilo ku jirta oo saameyn karta xadiidka weeyaan xadiidka saxiix isnaad wey qaala akhbarna abu caasim abu caasimkaas khashiish ibnu asram ayaa la yihahda waa iqatun xaafid qaala xadaثna yaxya ibnu xasaan abu zakariya tinisi iqa abu zakariya tinisi tinisi waa iqa qaala xadaثana xamaad ibnu slma xamaad ibnu slma slma waa iqaة caabid ahbat الnaasi fi haabit ahbat الnaas fi haabit aslam albunani ayuu muxuu ah ragga ugu yani xadiistooda aadka uhaa inta badan ayuu ka mid yahay laakiin tagayara xifduhu fii aakhirihi markuu weynaaday xifdigiisa aad buu hoos ugu dhacay xamaad ibn slma can camr bn dinaar wuxuu ka wariy iqatun tabt can naafic ibni jubayr iqatun faadil can abihi abihi saxaabiga jaliilka jubayr mudcim mooyaane ana rasula rasulka sal sl qa rsulkan wuxuu yidhi fii safarin safar oo lahu nabigu u lahaa man yakla'una leyla caawa yaa na waardiyeyni waardiyeyn cadowna yaa naga waardiyeyna maahane yaa hurda naga waardiyeyni wa inay salaadana dhaafiso sidaa weeyaan la narqud can salaati subxi nabiga cadayna sal slam salaad subax yaaranka hurdine qaala bilaal wuxuu yidhi ana anaa u taagay nabi allow radia allahu tacala arda fastaqbala markaasuu u jeestay bilaal malaca ashams qorax ka soo u jeestay muxuu rabaa inuu waardiyeeyo iftiinkii fajarkii wuxuuna hal ama riti ayuu muxuu aha fadhiyey ayuu ku tiirsaday saa ugu tiirsaday korsigaanoo kale lagu tiirsan ku tiirsaday hashi ayuu korsigaan ka dhigtay o fastaqbala maطlac الshams faduriba waxaa la daboolay calىa aadaanihim dhagahoodii xataa ayqadahum ilaa uu ka kiciyo xaru shamsi qoraxda kuleelkeeda dhub dhagihii iyo muxuu ahaa khalaas waa la daboolay ilaa qoraxdii kuleelkeedii uu ka kiciyo faqaamu way istaageen faqaala wuxuu yihi nabigeena ala sl slam tawada-uu rayse qaata uma aadana nabiga uma aadana wuu adimay dhah bilaalan bilaal fasallaa rakcatayn laba raka ayuu tukaday wasalluu rakcatayni rakcatay alfajri salaada fajr laba rakcaan way tukadeen uma saluu lfajra salaada fajrna way tukadeen weyaan saas ayuu nabigeena sameeyey sala allahu alayh wasalam xadiidka lix boqol iyo shan iyo labaatanaad munkarun biziyaadati wahiya asalaat lwusta ama salaat lwusta xadiidka intiisa kale waa xadiid saxiixa laakiin ziyaado gadaal waxaa ka raacsanaan doonta noo imaan doonta e wahiya salaat lwusta salaat lwusta weyaan salaada fajr ay wuxuu ku magacaabay salaat lwusta mana ahan munkar waa marka munkar maxaa la yihahda marka munkar waxaa la yihahdaa mukhaalafat addaciif lima rawaahu athiqaat qofka daciifka ah oo xadiidkiisa amaba yacni isaga daciifka ah dadka hiqaadda ahoo lagu kalsoon yahay wixii ay wariyeen inuu khilaafo hadduu iska daba ka cila waxbay ahaan isagoo daciif ayaa haddana wuxuu samaynayaa wixii ay wariyeen ayuu khilaafaya o ay nabigeena ka so wariyan sal slam marka xadiidku waxa la yihahda munkar wax la inkiray waa oo baabkiisa aan lagu jirin xagga la isaga tuuraya munkar marka maqbulna waa noo imaan doontaa insha allahu tabaaraka wa tacaala kolley kolleyba kolleyba nabigeena alayhi salatu salaam meesha meesha uu ka hadlay oo hadda xadiidka naskiisa ku cad waa salaat alfajri horta salaat alfajri markay tahay waa salaad farad ah salaaday kale ma looga qiyaas qaadan karaa may salaadihii kale oo faradka horta ma looga qiyaas qaadan karaa waa ah. looga qiyaas qaadan karaa marka sunada seed shaydaanku uu galaya marka ka horosiimiya yani inuu ka horosiiy qofki inuu maala sagaal sac soo kici jiray sideed sac soo kici jiray toban sac soo kici jiray xilligii u ku horosiiyey salaada fajr ola adima unbuu soo kacay saas ula jeedaa marka muxuu samaynaya marka muxuu samaynaya marke intuu intuu aadaya laba jeerb gurigu ka tegi laha maogta masaajidku aadi laha <laughs> meesha lagu gala iskaga taga arrinka asagaa ma joogi dooni ficil ahaana buu joogeyn marka munkarun biziyaadati wahiya salaat اlwusطى wالصaxiixu anaha salaat اlcasri waa salaada casr weeyaan salaat اlwusطى markuu rabbi yihi subxana wa tacaala xaafiduu calى الصalawaati wالsalaati اlwusطى salaata casrna ay tahay muxuu ahaa ay mufasiriinta isku dhacsan yihin weyaan weliba nabigeen xadiis kale ku caday qaala imam sacdi ramatullah akhbarna abu caasim abu caasim waa khashiish khashiish ibnu asramti ninka asramka aan soo marna weyaan iqatun xaafid qaala wuxuu yidhi abu caasim xadaana waxaa noo warmay xabaan ibnu hilaal ayaa noo warmay iqatun tabt qaala xadaana xabiib ibn abi xabiib aljarmi albasri saduuqun yukhti waa saduuq laakinahu gefkiisa tiro badan can camr ibni harim alasdi albasri iqatun faqiih can jaabir ibni zayd abu shacsaa weyaan albasri iqatun faqiih weyaan an ibni cabaas cabdullahi bn cabaas bn cabdilmualib ibn cami nabiy sal l slm radi allahu taala arda qaal wuxuu yidhi adlaja rasuula nabiga all yaa habeen guuray adlaja rasuula nabiga all yaa habeen guuray uma kadibna carasa habeenka aakhirkiisa ayuu nabiga degay sal l slm falam yastayqid muusan baraarugin nabigeenna hurdada kama kicin xataa alacat ishamsu ilaa qoraxda ay ka dhalato aw bacdaha amaba qoraxda qeyb ka mid ah xataa alacat ishamsu aw bacduha ama barkeedda falam yusalii muusan tukan nabiga ala sl slam xata irtafacata shams ilaa qoraxda ay kor eh, usoo kacdo fa sallaa wuu tukaday wahiya ayadana salaadda u tukaday ama salaada subaxna salaat lwusta idan wahiya salaat lwustaaga maxay noqotay munkar meel baa lagu tuuri waayahay eh, adlaja soo muusan dhihin adlaja haddii la yihahdo ayadoon la shidin adlaja haddii la yidhahdo waa asayru awal اleyl takfiif haddii loo samey adlaj hadii la iska yihahdo habeenka awalkiisa oo muxuu ahaa la socdo ayaa la yihahdaa adlaj adlaja haddii la yihahdo adlaja haddii la yihahdo oo waxaa weeyaan shad shaddo meesha ay timaadana waa asayru aakhir اleyl habeenka akhirkiisa socodka oo la socda ayaa la yihahdaa weeyaan kitaabu اladaan aadaanka ayuu kitaabkan u kitaab yahay waxaan ka soo baxnay mawaaqiidii salaada iyo muxuu ahaa fadaaisheedii iyo sida loo farad yeelay kitaabaha waan ka soo baxnay halkan waxaan ka gelayna kitaab aladaan aadaanka kitaabkiisa adaan marka la yidhaahdo waa la kordhabi adaan ayaa la dhihi waxaa weeyaan min alta'diini waاliclaam waxaa laga keenay ogeysiin xagga isilaaxana waxaa la yidhahdaa aadaanka aliclaamu biwaqti الصalaati bialfaadi maksuusa aliclaamu biawqaati الsalawaati aw biwaqti الsalaat bialfaadin maksuusa salaada waqtigeeda oo dadka la ogeysiiyo eraya iyo lafdiya gooni ah oo koobanna lagu ogeysiiyey ayaa la yidhahdaa aadaanka weeyaan baabu badi adaan aadaanka bilowga u bilowday ayuu baabkan u baab yahay intaanan gelin culimadu waxay is weydiiyaan muadinka iyo imaamka yaa ajar badan yaa ajar ka dhergi yaana fadli badan xaggeed la aadinad adinka shee xuseen ad u helinaysaan sooma <laughs> muadinka nacam ra'yiga asaga rag badanaa qabo imaamkana qaar baa qabo qolyaha imaamka qaba waxay leeyihiin nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam imaam buu ahaa abu bakarna imaam buu ahaa cumarna imaam buu ahaa calina imaam buu ahaa haddii ay muadimnimada fadli badan tahay hawsha ayagaa qaban lahaa iyaga laftirkooda nabiga waa addimi laha alay slat slam abubakar iyo cumar iyo cumaan waa iyo calina ayagaa addimi lahaa sidaa darteed waxaa fadli badan imaamnimada mayaa la yidhi axaadiis badan ayaa imaan doonta qolyaha kale waxa yidha maya nabigeena ala sl slam wuxuu sheegay almuadinuuna aطwal الnaasi acnaaqan yowma alqiyaama marka ciriiriya loo dhimana muxuu ahaa neefta la isku xira qiyaama muadiniinta waxaa weeyaan dadku waa ka dhex baxsan yihin kaas halkaas waa wada ka qaadanaya ya marka aطwal naas acnaaqan yowma alqiyaama ilan dadkaano dhan oo masaajidka imaanaan inta hurdo ay ka soo kicinaan oo iyaga dafdad ku imaanayaan lama koobi karo marka labadaas ra'yiba way jiraan marka ilaahay fadligiisana dhammaan hana wada siiyo muadin iyo hayr muadin iyo imaam iyo hayr imaamba fadligiisa ilaahay wuu u waasic noqdaaye allahna wada siiyo baabu badi adaan adaanka bilowga la bilaabay baabkan u baabay xadidka lix boqol iyo lix iy labaatanaad qaala imam nasaci raxmat ullah akhbarana moxamed ibn ismaaciil moxamed ibn ismaaciil ninkaas moxamed ibn ismaaciil ibn ibraahim ibn miqsim ayaa la yihahdaa wuxuu ku maga dheer yahay ibn culaya ibn culaya hadaad maqashaan waa ninkan waa moxamed ibn ismaaciil ibn ibraahim waa iqa wa ibraahim ibn xasan ibn lhaytham alkhacami ayaa la yihah waa iqa qaala waxaa yidhi xadaثana xajaaj ibn maxamed almisisi waa iqa qaala wuxuu yidhi xajaaj qaala ibnu jurayj ibnu jurayj waa cabdimalik ibn cabdiiz ibnu jurayj ninkaan soo mari jirnay oo dhowr jeerna soo maray iqaة faadil faqiih lakinahu tadliis iyo irsaal labada cudur ayaa lagu sheegaa qaala wuxuu ibnu jurayj akhbaranii naafic mowla cabdillahi bni cumar waa iqaة habt can cabdillahi bni cumar wuxuu ka wariyey saxaabiga jaliilka ahaa oo taqaana muktirka ahaa cumar bn khaaabna u dhalay radia allahu ta an arda amiir muminiin anahu kaana wuxuu ahaaday cabdulahi bn cumar yaquulu mid yihahdo kaana almuslimuuna muslimiintu waxay ahaayeen xiina goortii qadimuu madiinata magaalada madiina ay yimaadeen yajtamicuuna kuwa isu yimaado fayataxayanuuna way eh, mxuu ahaa qiyaasi jireen yataxayanuun ay yuqadiruun way qiyaasi jireen asalaata salaada walaysa yunaada biha walaysa maahan yunaadii mid dhawaaqa biha salaada axadun qofna ma dhawaaqi jirin oo dadka ma weysin jirin intu muxuu ahaa xilli laisku ogaado oo la qiyaaso unbaa muxuu ahaa la tukan jiray marka xilliga salaadda ay gasho fatakalamuu yowman maalin ba ay ka hadleen fii dalika arrinkaas ay ka hadleen oo nimiyuusan isku ogeysiinaa iyo xaaladda saan ama iyo waa lais waraystay fa qaala qaarkood waxay yihahdeen ittakhiduu waxaad samaystaan naquusan gambaleel oo bir ka samaysan ama laba qoryo laisku garaaca oo midla naaquusi annasaara kristanka waxaanay garaacaan hadsoo arkin qaw qaw qaw baashala aan samaysana christanka oo kale kow wa qaala bacdum qaarkood waxay yidhahdeen bal naaquuska naga daaye imakaas inaan samayn iska dhaafe qarnan midla qarn alyahuud turumbada yahuudda ay muxuu ahay iyaga ay ka dhawaajiyaan iyo buunka aan samaysana turumbadaas aan samaysana ama buunkaas oon isku ogeysiin waktiga salaada marki la galo fa cumar wuxuu yihi radi allahu tan arda alaa tabcaثuuna maad dirtaan rajula nin oo yunaadii bisalaa salaad dadka ugu yeero oo war salaad u imaaday dhah maad muxuu ahay bixisaan faqaala rasul la wuxu yh sl slm yaa bilaalo bilaalow qum istaag oo fanaadi bisalaa salaada ku dhawaaq ayuu nabig yihi salى اllahu عalayhi waaalihi wasalam marka adaanka markuu bilaabanayay saa ayuu ku bilowday siyaaq badanna way jirtaa rag muxuu aha ku riyoodana way jiraan marka laakiin bilowgiis u horreeyey saxaabada iswaraystay radia allahu tacala anum ardaahum cumarna ragga ayuu soo joodiyey nabigeenana calayi slat slam amarka ayuu bixiyey waxaadna ogsoontihiin sayid cumar radi allahu ta ardah waxyaaba badan inuu ilaahay subxana wa tacaala diintiisa waafaqtu rabbi alaaan waatuu dhihi jiray dhowr shay ayuu marka cumar intuu sheega ayaa qur-aanka kusoo degaa muwaafaqada arrinta ayadhayd waxaa ka mid ahaa xijaabka wuxuu dhahay nabi allow dumarkaaga xijaab maxaa yeele waxaa arkaa qof baari ah iyo qof faajir ah ayaa daawani ijaab ilahay baa ayad ijaab soo dejiyey nabiga alay sl slam markii aad qolyihii beder gaalada lasoo qabto todobaatankii cumar wuxuu dhahay nabi allow kuwan ilaahay baa gacanta noo geliyey waa nimankii ru'uusul kufri qoorta aan ka jarno oon muxuu aha seefta ka asalno abubakarna wuxuu yidhi waa ilma adeerti inay soo hanuunaan laga yaabaa muxuu ahay bal xoolo nooga qaado xoolahaas annagana awoodha noo noqoto ayagana ha u noqoto inay naftoodii baaqi noqoto inay soo islaamaan laga yaabaa nabiga arrinkaas ayuu jeclaaday waa tii ay soo degtay lowlaa kitaaba min allahi sabaqa lamasakum fiima akhadtum cadaabun cadaab weyn oo xanuun badan ayaa idinku dhici gaaray xoolihii aad qaadateen awgeed atu lgu yidhi cumar ayaa marka ra'yigiisi tan waad u jeedaan tii saddexaatay ahayd ya ya nacam furitaanki miya nacam casaa rabu in طalqa kun an yubdila azwaaja khayra min kuna muslimaat lafdiga laftirkiisa inu ku dhawaaqay radi allahu ta arda nacam ama ku dhow ku dhow cafwan ku dhow waaya hay baabu taniyat اladaan aadaanka in laba laba laga dhigo ayuu baabkan u baabay xadiidka lix boqol iyo todoba iyo labaatanaad qala imam nas alي ramat lah xadid saxix akhbarana qutayb bn saciid qala xadaثana cabdulwahaab cabdullah bn ku cusubiya ibn cabdilmajiid weyaan cabdulwahaad bin cabdilmajiid athaqafi ninkaas waa iqatun kow tan labaad tagayara qabla mowtihi bialaat sanawaat saddex sana intuusan dhimanin ka hore ayuu isku dardarsamay laakiin wuxuu saddexdaa sana ka horrey ood wariyey hadal ma lahan can ayuub ibnu tamiimat sikhtiyaani weyaan waa imaamka ataqaaneen iqatun habtun xuja can abi qilaabata cabdullahi bn zayd aljarmi weyaan cabdullahi bn zayd aljarmi iqatun faadilun kaiira irsaal can anas bin malik wuxuu ka wariyey radia allahu ta arda qaala wuxuu yidhi ina rasuula rasulka sal slm amara wuxuu faray bilaalan bilaal wuxuu faray an yashfaca alaadaana aadaanka inuu labalabeeyo wa an yuuta aliqaamata iqaamadana inuu tire hal ka dhigo ama tiro isdheer uusan ka dhiginoo mxuu halal uu ka dhigo weeyaan ayuu nabiga faray sala allahu calayhi waaalihi wasalam xadiidka lix boqol iyo siddeed iyo labaatanaad waa xadiis xasana qala imam nas alي ramat abarna cmr bn cali alfalaas qala xadaثana axmed bin saciid alqaطaan qala xadaثana shucba qala xadaثanii abu jacfar abu jacfarka ayuu ku cusubaan filaya maxamed ibn ibrahim almuadin wa alkufi wa saduq yukhطi waaya can abimuana abimuanadan maxamed ibn muana weeyaan waa iqatu can ibni cumar cabdillahi bn cumar wuxuu ka wari radi allahu ta arda qala wuxu abdillahi bn cumar kaana alaadaanu aadaanku wuxuu ahaa calaa cahdi rasul rasulka zamanki sal slm matna matna laba laba waliqaamatu qimataankana maratan mara marmara oo ahaa weyaan ilaa anaka laakin anaka taquul waxaad leedahay qad qaamat الsalaa qad qaamat الsalaa yani markaad salaadda aqimaysa laba jeer ayaad qad qaamat salaad ku dhawaaqaysaa weeyaan xadiidka ama baabka khafdu الsawti sawtka in hoos loo dhigo ood muadinku u dhigo fi اtarjiici markuu ku celcelina fi اladaani aadaanku tarjiic maxaa la yihahda marka ereygan tarjiic la yihahdo muxuu yahay atarjiicu haddii arabtaan waa qoran kartaan ya ku soo celis ha axsanta icaadatu sawti sawtka oo la celceliyo bishahaadatayn labada shahaado oo muxuu ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu anna moxameda rasuula labadaas in lagu soo celceliyo biladaani xilliga la adima birafci الsawti codka in kor loo qaado bihima labada shahaado bacda khafdihi markii hoos loo dhigi kadib muadinka waxaa weyaan hoos u dhigaa tarjiica waxaa weyaan wuu soo istaagaya allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar markuu yidhaahdo kadibna ashhadu an laa ilaaha illa allah soo kor loo qaado maahin wuxuu samaynayaa ashhadu an laa ilaaha ila allah ayuu leh ashhadu an laa ilaaha ila allah markuu dhaha ayuu kadibna kor dhawaaqaya ashhadu an laa ilaaha ila اllah ashhadu an laa ilaaha ila اllah kadibna ashhadu ana muxamada rasuul lah hoosuu markaa dana kor dhawaaqaya ashhadu ana muxamada rasuul la ashhadu hakada tarjiic kaas weeyaan idan tarjiic waxaa la yihahdaa icaadaة الsawti bالشhahaadatayni biاladaan birafci الsawti bihima bacda khafdihi sidaa weeyaan tarjiicaas marka in sawtka hoos looga dhigo ayuu baabkan u baab yahay xadiidkan waa munkar ayuu yihi imaamka imaam albani aleh raxmatullah mukhaalifa liriwaayaat اlأkhra can abi maxduur abi maxduura riwaayooyinka laga wari ayuu khilaafsan yahay kama fi saxiixi sida saxiixeynka ku taala weeyaan qaala imam sali amat akbarna waxaa noo warramay bishr bn mucaad bishr ibn mucaad alcaqadi bishr ibn mucaad alcaqadi ayaa la yihah waa saduuq qaala wuxuu yidhi xadaanii waxa i warram ibraahim ibraahim wahuwa ibnu cabdilcaziiz ibnu cabdilmelik ibn abi maxduura ninkaa weeyaan waa saduuq yukhطi waa saduuq laakinahu wuu gafaa qaala xadaanii waxaa ii warramay abi aabbahi aabihii marka waa ninka la yidhaahdo cabdilcaziiz ibn cabdilmelik weeyaan wajadii aabbahay awowgeydha cabdilcaziiskaas marka waa maqbuul isaga wajadii awowgey cabdilmelik waa maqbuul isna can abi maxduura abi maxduura saxaabiga jahiilkaha alqurashi abi maxduurahaas waxaa la yihahdaa aws ayaa la yihahdaa amaba samurana waa la yihahdaa samurana waa la yihahdaa awsna waa la yihahdaa magac kale way u sheegayaan ibnu micyar aws ibnu micyar ayaa la yihahdaa alqurashi aljumaxi almaki almuadin isla muadin muadinka nabigana ayuu ahay sala allahu alay slam muadiniinta muxuu ah adimaysa ayuu ka mid ahaa ninkaas saxaabigaas ayaa ana nabiya nabigeena sal slm aqcadahu wuxuu fariisiiyey agtiisa waa noo iman doona iyad xadiidka asagoo saxiixa oo weliba muxuu aha tafaasiil fiicanna uu ku jiro aqcadahu wuu fariisiiyey fa calayhi اadaan aadaanka ayuu ku dul akhriyey xarfan xarfan xarf xarfu ku dul akhriyey qaala ibraahim ibraahim oo muxuu ahaa ibnu cabdilcaziza wuxuu leeyahay huwa milu aadaanina aadaankeenna maanta sigiiska laga adimo kale waa isagoo yidhi aadaanina hada kana qultu lahu waxaan u idhi acid calaya aadaanka igu soo celina allow yaadhaha abu maxduura dhihi qaala nabigana marka wuxu yh alay sl slam allaahu akbar allaahu akbar ashhadu an laa ilaaha ila allah maratayn laba jeer ashhadu anna muxamada rasuulu اllah sala اllahu alay slam maratayn laba jeer uma kadibna qaala wuxuu yidhi bisawtin cod oo duuna daalika sawt sawtkaas isaga ka muxuu ahaa ka hooseeya wayusmacu wayusmicu maqashina man xawlahu cidda asaga heerarihiisa ama nacyaa ka jirtana ashhadu an laa ilaaha ila allah maratayn ayuu yidhi ashhadu ana muxameda rasulla maratayn laba jer ayuu yidhi hoos uu dhigay xaya cala asalaa marka hoosu dhigitaankii marna waa la hormarinaya marna waa ladmari dibho ayaa loo dhigin kadibna wuxuu yidhi xaya cala asalaa maratayn xaya alfalaax maratayn laba jer allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah sidaa weeyaan marka tarjiica waa kaas weeyaan codkaas oo hoos loo dhigi oo labada shahaado Eh, amaba laga hormarini kor uqaaditaanka ama laga dib weyaan asal ahaana waa in laga mxua hormariyo tarjiic saas weyaan xadiidka lix boqol iyo soddonaad waa xadiid xasanun saxiix weeyaan amaba waxaa ka horay baabka sooma kamil adaan kamil aadaanu aadaanka intuu yahy min kelimatin kelima ahaan muxuu yahy miiqaa kelimo wa miiqaa eray wa aadaanka miiqu kooban yahy ma tobana tobani shana waa noo imaan doonaa insha allah tabaraka wa tacaala xadiidka lix boqol iyo soddonaad wa xadiid xasana saxiix qaala imam nasa alih ramat lah akhbarna suwayd ibn nasr ayaa noo warramay almarwasi qaala anba'ana cabdullahi ibn mubaarak waa imaamkii can hamaam ibnu yaxya waa iqatun rubama wahim hamaam ibnu yaxya ibnu diinaar weeyaan iqatun rubama wahim wahmi inuu ku dhacaya ismoodsi inuu ku dhacayaa dhici karto can caamir ibn cabdilwaaxid alcawdi caamir ah, ibn cabdilwaaxid cawdi maahan kan hore ayaa cawdi ahay hamaam ibnu yaxya alcawdi waa kan hore caamir ibnu cabdilwaaxid alaxwal albصri bصri weeyaan wa saduq yukhطi asna waa saduq laakinahu wuu gafaa qaala xadaثana waxaa noo waray makxuul الشhaami waa imaamka reer shaam iqaة faqiih kahiir اirsaal mursalka axaadiista mursalka ayuu mxuu aad u badiyaa irsaalka ayuu ku badan yahay isilaaxaadkaas hadda caawa waxaan soo qaadanay baabka la yidhaahdo ya yani isilaaxaadkaas noocaas amaba mursal ama shaad ama maqbuul caawa maxaan soo qaadanay ya ya munkar a axsantum munkar aan soo qaadanay waxaana kaloon qaadanaynaa hadda maqbuul waxa la yihahdo ma huwa almaqbuul maqbuul markaad muxuu ahaa xadiidkan waa maqbuul aada leedahay waxaa la yidhahdaa ninkan waa maqbuul alrajul hada maqbuul ayaana soo martay munkar waan soo marnay maqbuul muxuu yihi maqbuul waxaa weeyaan man laysa lahu min alxadiiث ila اlqaliil horta axaadiista uu wariyey in yaroo kooban mooyeen axaadiis badan u wari lama arko qodob waa qodobkaas waa nin mukir ma ahan axaadiista aad u yar waa qodobka koobaad qodobka labaadna lam yahbut fiihi maa yutraku xadiiثuhu liأjlihi wax ka sugan oo laga haaya oo lagu dura oo xadiiskiisa in laga taga keenaana gacan laguma haayo waa qodobka labaad qodobka saddexaadna xayu yutaabac dad isaga arinka aad sheegay ku raacana waa la helay oo warkan aad sheegay ama xadiidkan u wariyey ama habka sanadka aad u keenay amaba matniga u keenay cid ku raacdana waa la helay ninka marka saddexdaa qodob axaadiis badan laguma yaqaano tan labaadna wax lagu daro oo cadoo lagu hay dembi oo lagu hayo ood ka galay axaadiista nabigeena iyo riwaayadda ma laha tan saddexaadna dad warka ad sheegay ku raacayna waa loo helay xaaladda haddii ay sidaa noqoto ninkaas maxaa la yihahdaa maqbuul waa mid maqbuul ayaa la yihahdaa weyaan maqbuul ayaa la yihahdaa haddii laakiin cid ku raacdan la waayo muxuu noqonayaa falayin اlxadiid ninka xadiidkiisa waa xadiid eh, daciif ah amaba tabar daran ayaaaayaa la dhihi weyaan waa yahay raggaas dhowrkao maqbuuliinta ayaa xadiidka ku jiray kamil adaan adaanka eh, intuu ka kooban yahay min kelimatin kelim ahaan xadidka lix boqol iyo soddonaad waa xadiid xasanu saxiix weeyaan qala imam nas alي ramat lla abarna sweyd ibn nasr qala ambana cabdullahi ibn mubaarak can hamaam ibni yaxya wa iqatu rubama wahim hamaam ibnu yaxya ibn dinaar alcawdi iqatu rubama wahim can caamir ibn cabdilwaaxid alaxwal albصri wa saduq yukhti qala xadaثna makxuul الshami iqaة faqih kahiir irsaal can cabdilahi bn muxayriis cabdillahi bn muxayriis waa iqaة caabid can abi maxduura saxaabiga jahiilka waxaa laga wariyey asadna waa la yihahdaa sidoo kalena samurona waa la yihahdaa haahay ana rasul a sl slam qala rsulkeena wuxuu yidhi aladaanu adaanka tisca cashrata kelima waa sagaal iyo toban eray waliqaamatu iqaamadana sabca cashrata kelima waa toban iyo toddoba meesha wuxuu ku daray marka tarjiicuu ku daray celcelintii uma kadibna caddaha waxaa tariya abu maxduura tisca cashrata kelima wa sabca ayuu tiriyey toban iyo toddobadii oo aqimitaanka iyo toban iyo sagaalkii oo adaankii ayuu tiriyey radia allahu tacaala canhu wa ardaah wajcal jannata mahwaahu wamahwaana kayfa aladaan see loo adimayaa weyaan see loo adimayaa xadiidka lix boqol iyo ko iyo soddonaad waa xadiid xasanun saxiix weeyaan xasanun saxiixun maxaa loola jeedaa xasanun saxiix maxaa loola jeeda waxaa loola jeedaa xadiidka amaba riwaayadan amaba xadiidkan haddii laba ariiq haduu leeyahay laba jid hadduu ku imaado oo matnigu waa midaysan laba jid hadduu ku yimaado waxaay noqon kartaa xasanun fii ariiq wa صaxiixun fii ariiqin aakhara raggan kuwan ka wariyey shuruudii sixada ay wada qaateen marka xadiidka dhankaas wuxuu ka yahay صaxiix kanna waxaa weeyaan waaa waxaa ka maqan shuruudii sixada qeybbaa ka maqan oo xusni buu xadiisku degey xasan ayuu noqday marka dariiqa markuu ka imaadana waa xasan dariiqa markuu ka imaadana waa saxiix waa la dhihi karaa hadduu laakiin xadidka hal dariiq leeyahy muxuu noqonaya hal dariiq hadduu leeyahy muxuu noqonaya xasanu cinda qowmin saxiixun cinda qowmin sidaa weeyaan xasanun saxiix marka halkaas halala aado labadaas ka mid un ha loo eego qaal imam nasai alih raxmat lla abarna waxaa noo warramay xadidka lix boqol ko iyo soddonaade isxaaq ibn ibrahim ibn rahwey waa imaamkii qaala anba'na mucaad ibn hishaam saduuq rubama wahim qaala xadaثana abi abihi hishaam adustawaa'i wa iqaة habtun lakinahu rumiya biاlqadr can caamir alaxwal weyaan waa saduq yukti waan soo marnay can makxuul raggan dhan waan soo marnay can cabdillahi bn muxayriis can abi maxduura qaala wuxuu yidhi abi maxduura callamanii waxay bar rasuulka al sal slm aladaan ayuu baray muxuu yidhi marka hala tirsado allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha ila اllah ashhadu an laa ilaaha ila اllah ashhadu ana muxamada rasuulu اllah ashhadu ana muxamada rasuulu اllah uma kadibna yacuudu wuu noqonaya waa tarjiici fayaquul wuxuu dhihi ashhadu an laa ilaaha ila اllah ashhadu an laa ilaaha ila اllah ashhadu ana muxamada rasuul اllah ashhadu ana muxamada rasul lah kadibna xaya calى الصalaaة xaya calى الصalaaة xaya calى اlfalaax xaya calى اlfalaax kadibna allahu akbar allahu akbar toban iyo sideedan maraya anigu kadibna laa ilaaha ila اllah sagaaliyo tobanku u tiri marka ninka la yihahdo abimaxduura waa intaas weeyaan caaw marka aadaan ma la rabo ma loo bahan ya shekh xuseen dhowr jiraan adinabi aadaan ama laga maarmaba xadiidka lix boqol iyo laba iyo soddonaad waa xadiid xasanun saxiix qaala imam nusa alay raxmat lah akhbarna ibraahim ibnu xasan almasisi waa iqa wa yuusuf ibnu saciid asna waa almasisi weeyaan iqatun xaafid walafdu lahu lafdiga waxaa iskala yuusuf ibnu saciid qaala waxay yidhahdeen labadaas raawi oo shuyuukhda imaam النasaaئي ah caleyh raxmat الlah wa calayhim kadalik qaala waxay yihahdeen xadaثana xajaaj xajaaj alacwar ayaa la yihahda waa iqatu habtun markii aad gaboobay ayuu isku dardarsamay can ibni jurayj cabdilmalik ibn cabdiz ibn jurayj weyaan waa ninka aan soo maraynay oo dhowr jeer aan soo marnay xataa majliskan waan kuso marnay dhowr jeer qaala xadaثanii waxaa ii warramay cabdilcaziiz ibn cabdilmalik ibn abi maxduura isna waan soo marnay ana cabdاllahi ibn muxayriis waan soo marnay ahbarahu wuxuu u warramay wa kaana waxaad yatiiman agoon ayuu ahaa fii xijri abi maxduura abi maxduura ayaa muxuua dhabtiisa uu saarnaa amaba ayaa xanaaneynayay oo soo koriyey xataa jahazahu ila shaam ilaa markii dambe shaam oo isagoo nin weyn oo muxuu ahaa wax qabsan kara oo halkaas ah, u dira weeyaan qaala wuxuu yidhi qultu waxaan ili abi maxduur waxaan ku idhi saa waxaa dhihi marka ninka la yidhahdo cabdillahi ibn muxayriis ayaa wuxuu yidhi qultu waxaan ili abi maxduur waxaan ku idhi innii aniga khaarijun ila shaam shaam ayaan u socdaa wa akhsha waxaan ka baqayaa an usala in wa liiga weydiiye can tadiinika adaankaada ila nabig waqti adimi jirtay in wa liiga kaa weydiiya mxuu ahaa a laga yaaba oo la yidhaahdo maadaama maxduura uu ku koriyey aadaankiisa noo sheeg faabirnii ii warran marka faahbarnii wuu ii warramay ama ii sheegay ana abaa maxduurata abaa maxduura qaala lahu inuu u yidhi kharajtu waan baxay fii nafarin koox fa kunnaa waxaan henay qaala wuxuu yihi xadaثanii cabdالcaزiiz ibnu cabdilmelik ibn abi maxduura ana cabdالlahi bn muxayriz akhbarahu wa kaana yatiima fii xijri abi maxduura xatى jahazuu ila shaam qaala qultu nacam abi maxduurin baa warkoota qala wuxu yhi qultu waxaan li abi maxduur waxaan ku yidhi inii aniga khaarijun ila sham sham baan u socdaa waasha waxaan ka baqay an usala in wax liiga weydiye can ta'diinika aadaankaada faahbirnii ii warn faahbarnii wuxuu warramay dhah abaa maxduurata qaala lahu wuxuu u yidhi kharajtu waan baxay fii nafarin koox ayaan la baxay fakunaa waxaan bibacdi ariiq jidka meel ka mid ah ayaan ku sugnaan bibacdi ariiqi xunayn xunayn oo dhankan muxuu aha maka agteeda ku taalla jidkiisa ama jideedkeeda meel ka mid ah ayaan ku sugnaanay maq maqfala rasuuli illaahi sal sl min xunayn markuu nabigeena intuu maka furtay kadibna xunayna wixii adogeydana ay ka qabsatay asagay saxaabadiisa kadibna ilaahay uu guul siiyey uu nabiga ka soo noqdo weeyaan ay wakhta qufuulihi markuu nabigeenna uu ka soo laabtay weeyaan min xunayn falaqiina waan la kulanay rasul baan la kulanay sal l slm fi bacdi ariiq jidka meel kamid a ah nabiga kula kulannay faadana kadibna waxaa adimay muadinu rasu muadinkiisa ayaa adimay bisalaat salaadi cinda rasulilah rasulka al agtiisa ayuu ka adimay fa samicna waxaan maqalnay sawta muadin ayaan maqalnay o naxn nagana mutanakibuun ay mutayani dad waxaan nahay fuduul wax fuduulina dad oo muxuu ahaa ahlu fuduul ayaan nahay fadalalnaa markaasaan guda galnay ama aan ahanay naxkiihi kuwa muxuu ahaa dhaajiyo amaba waxaa way wuxuu sheegayey ka daba dhaha wanahzau bihi wixiina muxuu ahaa waa ku cusub yihin mogta wixii aad uma yaqaanaan sheekadayna qosol ka dhigano oo muxuu ahaa ku jeesjeesno fa samica rasul rsulka alla ayaa maqla sawta codka ayuu maqlay codkoodii wilashi codkoodi ayuu maqlay fa ilayna muxuu aha qof buu noo soo diray xataa waqafnaa bayna yadayhi ilaa nabiga hortiisa aan istaagno faqala rasul rasulka wuxu yhi sl slm ayukum kii neeba kuu ahaa alladii kii samictu sawtahu sawtkiisa qad irtafaca aad aad u koray kuu ahaa fa ashaara alqowmu raggii ila socday ilaya anay farta igu soo taageen wasadaquu run bayna sheegeen fa arsalahum kulluhum kullahum dhammaantood ayuu wada diray waxabasan aniga yuu nabiga reebay sal slm faqala wuxuu yidhi qum istaago faadin bisalaa salaadda muxuu ahaa adin faqumtu waan istaagay faaqaa calayhi rasuula nabiga alla wuxuu igu dul akhriyey atadiin aadaanka huwa isaga binafsi isagaa nabiga aadaanka igu dul akhriyey oo aadaanka laftirkii ii sheega weeyaan o qaala wuxuu yidhi qul waxaa tiha allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu anna muxamadan rasuul lah ashhadu anna muxamadan rasuul lah uma qaala wuxuu irji laabo oo famdud taag kor u qaad sawtaka codkaada uma qaala wuxuu yidhi qul waxaad tidhahdaa ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna moxamadan rasuul lah ashhadu anna moxamadan rasuullah xaya cala asalaa xaya cala asalaa xaya cala alfalax xaya alfalax allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah saas samee ayuu yidhi tarjiic yaa ku jiro uma qaala wuxuu yidhi uma intaa kadib dacaani wuu ii dhawaaqay uu yeeray xiina goortii qadaytu taadiin adaanka aan dhameeyey faacطaanii wuxuu i siiyey suratan kishad ya kishad fiiha shayun min fida lacag yaro fida ay ku jirta ayuu nabiga farta saaray sala allahu alay slam faqultu waxaan idhi yaa rasul rasulka alw ifar iamar bita'diini inaan muadin ka noqdo bimakata maka qaala wuxuu yidhi amartuka bihi inaad muadin ka noqotaan ku faray kac shaqaa la siiyey faqadimtu calaa cataab ibnu asad cataab ibnu asad ninka la yihahdo ayaan u imid caamili rasuli sal slam rasulka ee gobnatooraha ugu ahaa oo mas-uulka ugu aha bimakata magaalada maka fa adantu macahu isaga la jirkiisa ayaan bisalaad salaadii aan adimay can mri rasuuli lah sal slm ay bimri rasul rasulka amarkiisa ayaanu ku adimay sala allahu alayhi waaalih wasalam saas ayuu marka eh, ninkaa aabaa maxduuro ah ayuu yidhi radia allahu tacala canhu arda marka aadaanka tarjiic in la geliyo ama habka loo adimo waxaa weyaan ayaa xadiidka laga qaadanaya inta ayaan kusoo koobaynaya kusoo koobayna insha allahu tacaala habeen damba oo arbacaan insha alla cashirka ugu jiraa hada wallahu aclam w sala allah waslm abdi rasul mustafa